alxamdu lilah wالsalaaةu wasalaamu calى rasuuli lahi salى اllahu alayh wasalam qaala almualif raximah اllah baabu lwaliimati waliimada ayuu baabu yahay ducada arooska alwaliima waa طacaam اlcurs طacaam alcurs aw kulu طacaami aw kulu طacaami yusnacu لسrور kالوليمة والخطان وغيره إلا أنه في الغالب يستعمل لطعاam العرس weliimadu waxay waa cunto kasta bay yidhahdeen culimadii luqad oo farxad loo sameeyo wakti la faraxsanya la sameeyo oo carabtu dhaqanay lahaayeen cursiga marka ubadka la xalaaleeyo in waktiyo kale marka weliimadu waa cunto kasta oo wakti la faraxsanya loo sameeyo la sameeyo asalka caadaadkana shareecadu way ogoshahay oo welimadu iyado cursiga waaba gaarhay lakiin cuntooyinka iyo dhaqanada ay dadku leeyihin haddaanay wax kale uga jeedin caadaadku asalkoodu waa walaslu fi caadaatina alibaaxa soo maaha alasl fi caadaatina alibaaxa laakiin waxaa loo adeegsaday haddana sida aqlabka ah alwalima waa طacaam اlcursi laakiin macnuhu uu ka ballaarhayay sidii marka hore loo dejiyay وعن أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى على عبد الرحمن بن عوف أثر سفرة قال ما هذا قال يا رسول الله إني تزوجت امرأة على وزن نواة من ذهب فقال بارك الله فبارك الله لك أولم ولو بشاة متفق عليه واللفظ لمسلم وعن أنس بن مالك الأنصاري الخزرجي النجاري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم ra-a wuxuu arkay calىa cabdالرaحmaan bn cawfin wuxuu ku arkay ahara sufratin raad oo wuxuu ku arkay raad ehm, cadar sufra waa waa cadar matalan dee maradii ka muuqanaya oo amba matalan sufra sacfaraan iyo wax lamid oo marada dee lagu qurxinaya waqtigaas maraba mida mi may jirin oo dee inta badan qofku markan uu aroos iyo wax lamida yahay uu isticmaali jira qaale wuxu uhi ma hada muxuu yahay shaygani qaale wuxu uhi ya rasuula allah inii tزawajtu waan guursay imraأatan haweeney calىa wasni nawaatin wax la miisaana laftimireed oo min dahabina baan ku guursaday oon meheru siiyey faqaala su wuxu uhi fabaaraka allahu laka ilaahaya kuu barakeeyo awlim ducayso walow bishaatin neef aryana aad ku ducaysatide walow bishaatin walow kaanat اlwalima bishaatin waaxidin waaxidatin mutafaq alayh lafd muslim xadiiskani wuxuu asal u yahay ducada cursigu inay tahay arrin mustaxaba oo sunaa ambaba markaa waajiba hadduu qofku helaayo iyo inay wanaagsan tahay an takuna alwalimatu an yakuna fi lwalimati laxmun in hilibno aanu ka marhnaanin waayo allaxmu waa ra'su طacaam ya hilibku dee waa cuntada madaxeeda waynu soo arki doonaa biduuni laxmin inay ansaxayso oo ay weliimo noqonayso waxaa kaloo laga qaatay in dee neef laga kordhiyo an yakuna aw an takuna akthar min shaat إذا كان على قدرته waayo rasuلku مxu uri ليه ولو wlow bشhat walow neefna ha noqote waa nooع تaصkيرة bal neefna ha noqote lakin hadaad ka badin karta ka badin oo cid inta badan dad badan ba usoo qasteyey oo dee maalintaa laga yaaba inay yimaadaan waxaa kaloo laga inay banaantay qofku sufrada amba midabkaa had mer haddaanu dumarkii ku shabahaynin haddii matala maradoo kale ka la gaara gaar gaara la marinaya ama dhar gaara la xidhay waqtigaa cursiga o kale dadka curfiga ay iska leeyihiin inaan iyadana qofkii lagu qabsanayn lakin wixii tashabuh binisa inaan iska ilaalin waxaa laga qaadanaya cabdiraxmaan bin cawf fadligiisa waa saxaabigii ka mid ahaa casharat lmubasharuun alcasharatu almubasharuuna biاljana isagoo aan waxba hayn buu magaalada madiine yimid saxaabi la odhan jiray sacad binu rabiic ayuu rasuulka alay sala slam walaaleeyey sacad binu rabiic wuxuu ku yihi laba dumaraan leeyahay mid baan kuu furayaa ee taa doonta ka eego markaa laba beeloodna waan leeyahay mid qaado markaa wuxuu ku yihi cbdirxmaan bin cawsel soo aragnaba ilaahayaa kuu barakeeyey ehelkaaga iyo iyo maalkaaga ima aniga suuqii inuuli tus markaa suuqii nimankii banuqeynqac la odhan jiray yahuud ahaa buu tegey dabeetana waxuu ganacsi buu sameeyey markiiba wuxuu guursaday gabadh ansaarta ka mid ah suu rasuulka calaamadan ku arkay suu ii waxaan ku guursaday wasni nawatin marka inuu intaana meherku ku ansaxaya laga qaadanaya wasni nawati waxaa laga yaaba hal garaam inay kaba siira taxta oo dahaba haday ku qanacda gabadhi siduu markaa ganacsigii waday cabdiraxman cawf markii dambe muxuu noqday min aqniyaai صaxaaba صaxaabada kuwa ugu maalqameensanaa buu noqday oo qurayshtu ganacsigay ku wanaagsanaayeen halkay ansaartu ahaayeen dad beeraley inta badan u badan qurayshna dhulkoodu waxa u ahaa mu ahayn dhul dee rafa buu ahaayo buuraley u badan oo aan roobkuna ku badnayn dabeedna markaa ganacsiga rixlat shitaayi wasayf cabdiraxman bin cawf markaa markii dambena sidaasaa ilaahay subxaana watacaala maalkiina uu siiyey almuhim waxaa imika inoo daliila walow bishaatin intaasuu sheekhu usoo qaatay waliimadii asalkeedii saas waxaa kaloo laga qofka saaxiibka ayaad dee isbedel ku aragto waar hebelo waxani muxuu ahaa inaad tirahdo maanta waa adigan xaragoonaye maxaa jira ya qof istifsaal inaad weydiin karto ama macaliga ardaygiisi weydiin karo وعن بن cمر رضي الله عنهma qال qاla رasuل الlahi صلى الله عليه وسلم إذا duعya أحadكم إلى الوليمة فlيأتiha متفق عaليه إذا duعya marka loogu yeedho أحadكم midkiin ilى الوليمةi duعadii caruuska فlيأتiha ha yimaado متفق عaليه ولمسلم إذا dacا أحadكم أخاaه إذا dacا markuu yeedho أحadكم midkiin أkhaahu walaalkii فlيuجib ha ajiibo curسا kaana aw naxwa amba ha noqoto dacaamkaasi ama yeedhmadaasi liasli cursin aw لغير cursin xadiiskan eh, waxaa laga qaadanayaa maadaama da caamkaa cursiga dee la sameynayo in dadkii loo yeedhay ay ajiibaan iyaguna marka ma xukmu hada اlamr arrinkaa xukunkiisu muxuu noqonayaa bimacnaa ijaabati dacwati alcurs أkharu jamaahiir الculamaaء dahabuu calى ana ar hada اlأmr waajib inuu waajib yahay bay ku tegay o dee amarkan wax ka sarfinaya lama hay weh إida duciya أxadكم ilى اlwalimaةi falyأtiha iyo ida dacaa أxadكم akhaahu falyujib in badanoo culimada ka midina walow jamaahiirta yay noqonayne waxay yidhahdeen waa sunne mustaxab waxyaalaha ay udaliishadeen waxaa kamid a ah matalan waxaa la soo wariyay rasuulka alay slat slam caaisha nin baa u yeedhay markaa ugu yeedhay waliimo dabeetana caaishuu rasuulku kaxeeyey markaa ma intaan u markaa ku yihi waan rasuul allaw kaale tanna ku dar waay ma adigo suuli wahaadihi suuli markaa ma iyadana ka bimacnaa waxa laga qaatay rasulka alay sla haday waajib tahay waa yuin boodhan laha laakiin inay tahay bay u dhowdahay haddii aan wax cilayn meeshaa jira maala shekh بن cuthaymin raximah اllah arrimo taxaya waxaa ka mid ah haddii munkar meesha uu ka jiro ida kana fiiha munkar laa yastadiicu an yuziila waaba xaaraan bay ka noqonaysaa inu tago amba wujubi kuga dhacay hadduu laakiin suulin karaya munkarkaas waxaa ku waajiba ah buri inuu tago waxaa kaloo dee haddii cuntadaasi de wax xaaraani ay ku jiraan amba wax lamida ah, amba asbaabaha uga baaqan kara amaba ciddaas si cuntada samaysa ay tahay cid la amro in laga hijroodo oo matalan faasiqa ama wax lamid ahoo ay tahay in laga hijroodo la tegin meeshiisa asbaabo kale iyo cilooyin kale oo meesha kasoo baxaa looga baaqan karaa lakiin asalku haddii wixi alla ka madhnaato waa inuu ajiibo gaar ahaan qofka la xadido lala hebelow kaale adigu idaa dacaa axadukum akhaahu falyujib ma ficil amar baa ma ficil mudaaric haye hay baaraka allahu fik waa ficil mudaaric laakin maxaa galay laam lamr marka muxuu faa'ideynaya waa liyunfiq duu sacati min sacati walyumlil walyaktub aayadda dheer oo kale eryadu ku jira wey laamkaasi waa laam lamr ficilkuna majzuum bilaam lamr cuntadii kale aan welimad ahayn walimatu cursin inaan ahayn aw naxwuhu baa imika halkan ku jirta ay miluhu wixii kale lamid ee cuntooyinkii kale qofkii loogu baaqay tusaale ahaan si guud iyado laftigeeda wujuub baa culimo badani ku sheegeenoo waayo rasuulka alay slat slam muxuu tilmaamay xaqu lmuslimi cala lmuslimi khamsun ayaa axaadiis qaar sheegeyna xaqa uu qofku kuleeyahy qofka kale muslimka waa shan waxaa kamid ahaa waidaa dacaaka faajibhu hadduu kuu yeedho waad ajiibeysaa وعn abi هuريرaةa رadي الlaه عanه qala qala rasuul الlahi slى الlaهu عalيه waslم sharu الطacaami cunto waxa u shar badan طacaamu الwalimati cuntada arooska yumnacuhaa waxaa loo diidaya man yaatiha ki imanayay isagu soo doontay faqiirka ahaa wayudcى ilayha waxaa loogu yeedhaya man yaabaha mid diidaya loogu yeedhaya waman lam yujib qofka aan yeelin addacwata faqad casa allaha warasuulahu ilaahay rasuulkiisa uu caasiye akrajahu muslim xadiiskani wuxuu sii adkeynayaa in waajib ay tahay in la ajiibo waman lam yujib dacwata faqad casa allaha warasuulahu waayo waxyaalahan waa dadka markaa qofka dee waa uu faraxsan yahay cuntadaa wax dadkan gurigiisa jooga ka badan buu sameeyey dad buu doonayay inay yimaadaan waana waxyaalaha dadka qulubtooda isku soo dhaweynaya lakin shar bay leedahay waa si guud weyn maaha cunto kastoo welima kasta ina de waa shar tahay sa yidhahdeen culimadu xadiska markay sharxayaane lakin as inta badan weeyaan inta badan dad iska baahan oo fuqaraahoo maalintaa wax cunaan baan haysanna loo yeeri maayo nin taajirahoo hebel hebeloo wax iska haystana war hebeloo kaaleba laleyahy hadda maaha xaaraan hebel hebel loo yeedho waa kaa ajiiba rasulku uhi alayh isalaatu wasalaam lakin marka laga eego yaa usiin mudnaa in loo yeedho de qofkaa iska baahane marka horeba iskaga baahano si gaara ayaa ayay ahayd in lagu yahay laakiin dee inta badan magac iyo fan iyo waxbaa dadka ku jira oo markaa dee nin yar xaragoonayo oo shaarkiisu cad yahay ayaa meesha laga doonaya soomaalidu qisay sheegaanoo kolley hadday jirto haddaanay jirinna waa iska matelaad waxay dhahay nin baa meeshaa tegay oo dabeedna dhar yaroo iska cawlan buu xidhnaa cid buu ila hadli weydi ya uu markuu arkay dee sida dadkii loo ikraamaye ayuu tegay o dee dharkiibu iska soo bedelo u soo xaragooday masaa soo dhaweeyey kaalay waa kan iya dabeetana markii cuntadii loo soo dhigay uu intuu shaarkii iska bixiyay cuntadii ku garay war waa sidee aniga maydaan casuumin buri shaarkanaad casuumteen <laughs> aniga maydaan casuumade dee shaarkaad casuumteen waka ah. <laughs> marka hadday jirtay haddaana jirinba waa qiso ka turjumaysa un <laughs> waaqica dadka ka turjumaysa qofka aan loogu yeedhin haddaba ee kii loo yeedhay soo maha ka aan loo yeedhin waa inaanu tukin ka aan meeshaa loogu yeedhin waa inaanu tegin waxaa jiray niman la odhan jiray tufayliin tufayl ma maqasheen ya maxaa soo an la idhaaha ya qayo uriyay casay baan ilaaba dadkan imika jooga dhalinyartayda marka kale dadka way ku duweyni marka tufayl baa carabigana la dhaha rag baa dee ku caanbaxay nin ashcab aamac la odhan jiray rag badan baa jiray markaa dee berigan sida imika cuntada hudheelada iyo waxaan looga helayay iyo meel kasta berigaa cuntada way iska yaraydo de waxaa laga yaabaa bishii inuu hal maalin meel wax laga ducaysanayo inuu arko markaa nimanka tufayliinta waa nin dee ku imtixaamayn waa imtixaamayn nooc kale imtixaanka ka mid ah marka iyaga laftigoodu dee qaar bay jireen markaa waxay sheegaan sheekh ibnu jawsi sheekhana ibnu jawsi waa culimada aadka kutubta ah shan boqol qarnigii shanaad buu noolaa ibnulqayim aljawsi hadda maaha madarasa aljawsiya madarasadaa uu maamula ibnulqayim aabihii maamulaha ka ahaa ayaa loogu magac daray sheekha ibnulqayimna waa maxay qayim waa maamule maamulkii mas-uulka ka ahaa qayim aljawsiya inankiisi wey dabeed markaa waa dimishk ayaan filaya ina ku taalay waxaa markaa dhacday ibnu jawsi baqdaad bu isagu kasoo jeeda baqdaad oo culimada xanaabilada xagga abtirsin ahaana waa la wuxuu kasoo jeeda abubakr marka ibnu jawsi waa macruuf kutub tafsiira buu leeyahay fiqi buu leeyahay waa culimada xanaabilada kutub badanna uu qoray sheekhu kutubta waa cidna u ahaayo waxaa la sheegay dadka marka qaarkood ku islaamay gacantiisa inay shan iyo toban kun wax ka badan inay ku islaameen markaa kitaab lahaa ah buu leeyahy alxamqa akhbaaru alxamqa walmuqafaliin ya dadkii maskixiyan iyo doqonnimada waxuu ku sheegayey ayuu si gaara waxu ka qoray adkiyadana waxbuu ka qoray dadkii maskaxda badnaa markaa wararkoodi buu sheegaya kutub badan oo saasuu leeyahy o wuxuu yihi nin macalin ah xamqa bnu kafalin waan xoogaha waan yaraae eh. waxaa sawir hayar firfircoonaan maante eh. nin macalina wax dhigayey oo qur-aan dhigayey oo de aan faqiih ahayn iska dhib badnaa ayaa nin baa soo maro wuxuu arkay isagoo akriyaya waid qaala luqmaanu libnihi wahuwa yaciduhu ya bunaya laa tushrik biاllah waid qaala luqmaanu libnihi wahuwa yaciduhu ya bunaya laa taqsus ru'yaaka calaa ikhwatika fayakiiduu laka fayakiiduu laka kayda waakiidu kayda famahililkaafiriin amhilhum ruweyda imise suuradood buu isku geeyey saddex buu isku geeyey war waa sidee suu ku leeya aabihii baa bisha bisha dhex geliyo na qur-aanka qur-aanka u dhex geline <laughs> waxba ii faa'idaysane bishii musaan u bixin waayeyo anaguna qur-aankan <laughs> ayaan iskugu dhex gelinayaa buri mar kalena wuxuu yihi nimcalinaan ayaa oo ardaydai garaacayaan gawda ku hayaan ayaa lagu soo baxay war maxaa kugu dhacay waa arday iska daaya war manka waar ka joogi waar daaya suri iska daa iska daa shardi baa noo yaallay war shardigeedi yaallaa ma maxay haddaan ka soo horeeyona anaa maalintaas oo dhan garaaco haddaan anu ka soo horeeyo gawdaasan ka saara hadday iga soo horeeyaanna ya shardigaasaan <laughs> iyaga gawda iga saaraya cagsigeeda haddaba adk adkiyadiina qisuu ka sheegaya tufayliyiinta laftigooda mid baa albaabkii laga soo xidha wuxuu yihi intuu islaan dhigtay buu gurigii dusha kaga soo baxayo markaasuu dumarkii iyo wixiibu kasoo baxay ninkii baa ku uri warmed ilahay ka baqarin warmed dumarkii cayg suri ma lana fi banaatika min xaqin wa inaka lataclamu ma nuriid inaku yar dumar keliya waxaan ujeednaa albaabka dee naga fur <laughs> ya albaabka hae albaabka naga mar kale wuxuu sheegay nin baa wuxuu yihi wuxuu de si uu kusoo golmu isagu doonayay xeeladu kusoo gol doonayay meesha markaa wuxuu soo qoray ila alcaruus aris caruus iyo cariis inkastoo ay culimada qaar badan yidhahdeen caruus laftigeeda labada waa lagu isticmaalaya xagga luqadda marka wuxuu kusoo qoray cariiskiio wuxuu yihi ku socota cariisku de marka warqadaas marka albaabki waa laga furo xalisay ninkani dee ruweysa cuntadiisii bu iska rabayso markii u dambeysay buu udhiibay cariskiiyo su haade magaciisiiba u ilaabay me waxba kuma soo qorin buri sur waxaa ka daran magaciisiiba u ilaabay buri <laughs> isagu wuxuu doonaya intaa inuu meesha <laughs> kusoo galo haddaba qofkii haddii aan loo yeedhinna meesha ayuu dee yuu isku bahdili weey wa canhu abu hureyre waxaa laga wariyey qaala wuxu uhi qaala rasuulu llahi salى اllahu alayh wasalam ida duciya axadukum falyujib fain kana saa'ima falyusali wain kana muftiran falyadcam akhrajahu muslim ayda idaa duciya marka loogu baaqa axadukum midkiin cuntadii iyo dacwadii falyujib ha ajiibo fain kaana saa'iman hadduu sooman yahay falyusali ha duceey ay falyadcu ha duceeyo وإن kaana muftiran hadduu aanu sooman inuu afursan yahayna falyadcam ay falyakul iطacaam cuntada ha cuno akrajahu muslim ayda walahu min xadiisi jaabir naxwu waqaala fain shaaa طacima hadduu doono u cuni doonaa markaa uu sooman yahay wain shaaa taraka hadduu doonona wuu iska daynayaa xadiiskana wuxuu sii adkeynayaa qofka loo yeedhaa inuu ajiibo markaa soom sunaa bay u badan yihin culimadu inu inuu soome yahay waayo dee soomka faralkaa waa la wada soomeye talabaad soomka faralkaa cunto loogu yeedhay qofku u jabin maayo laakiin soomkii sunaha ahaa hadduu isagoo sooman loo yeedho lena war kaale dee ducaanu leenahay xataa goobtii waa inu taga buu nebigu leyahy alayh isalaatu ee hadduu soome yahay ha duceeyo ha idhaahdo ilaahay ha idin barakeeya soomanay hadduu afursan yahayna dee ha cidho waa waajib hadduu yahay haddaba riwaayadda dambe maxay sii caddaysay xadiiskan jaabir baan ujeedaa waxay si wuxuu caddeeyey fain shaaa acim wain shaaa tarak waayo qofka sooman soom sunaahi waxaa xadiis saxiixa ku jirta in nebigu uri alay slat slam asaaib lmutadawic amiiru nafsi qofka sooman soom sunaahi waa amiiru nafsi naftiisa isagaa hogaaminayo fain shaaa acim wain shaaa saam hadduu doonana soomanaya haduu doona waa furaya amba soomkiisu iska wadanaya ama muxuu sameynaya maanta adigoo sooma baad ohan kartaa waan jebiyey soomkii wax dembina kaa raaci maayo waayo marka horeba sunuha marka hore muxuu ahaa sunuha ibtidaagiisa sunuha dhamayntiisuna waa sunne waajib maaha falyusali aلsalaa luqata adducaa marka falyusali ha duceeye weyaan ha duceeyo ilahay marka idhahda culimada qeyb kamid oo aada u tira waxay ku fasireen falyusali ha tukado galo laakiin qisadao kale xadiiskan o kale waxay soo qaataan waxaa loo yaqaano taxriifka amba tasxiifka qolaa musalaxu culimada markay idin tusaaleynayaan mathalan fal yusalli ayay qaarkood waxay dhahdeen qaar baa tasxiix ka dhiga waxay dhah ha tukado waa qalad xagga macnaha uu fahmay oo nin baa wuxuu yihi naxnu qowm lana sharaf sala ilayna rasuulu llahi sala allahu alayh wasalam annagu qoom sharaf la marno rasuulka xagga iyaga soo tukaday rasuulka alay sla sl xadis waxa ku jirtay sallaa ilaa canaza rasuulku markuu dee meelaha saxaraha iyo banaankaa joogo wuxuu samaysan jiray sudra soo maha markaa waran buu meel ka tagayoo canazadu waa murshinkii gaabnaa saynu xadiis ku aragnay canasi qabiil carbeedna waa la dhahdaa markaa ninkii reer canasa wuxuu u qaatay sallaa rasuul lahi sal l sl ila alcanasa markii la yihi waar anagu sharaf baalnona rasuulka xaggayga usoo tukada u yidhahdano <laughs> reer canasana falyusali almuhim waa ha duceeyo bay u badan yihiin culimadu saasay an ibn mascuud radi allahu qaal qaala rasuulu lahi sala allahu alayh wasalam markaa waa sunne xadiiskan oo way ka qaateen waayo waxay mar hadday sunno tahay dee waxay waajib hadday waajib ahaan lahayd soomka sunaha waxay ku waajib ahaan lahaa inuu jabiyo waa waajib taliye soomkana waa sunne lakin mar haddii fain shaaa acim wain shaaa tarak sidaa uu nabigu ala sl slam yidhi fain kaana saaiman falyusali wain kaana muftiran falyadcam saa uu yihi dee taasi waxay kutusaysaa inaanay waajib ahayn an ibn mascuud radi allahu canhu qala qaala rasuulu lahi salى allahu alayh wasalam tacaama ee maalinta koobaad xaqun ay waajibun waajib weeyi wa طacaamu yowm الthani sunatun weeyaan waa mustaxab wa طacaamu yowm الthaliثi sumcatun ay riyaa-un ismaqashiin iyo istus weeyi rawahu الtirmidiyu wاstaqrabahu wuu qariibsaday wuxu uhi waa xadiiskan waa qariib iyo mawduucan uu tilmaamaya wa rijaaluhu buu ihi markaa ibnu xajar raximah اllah rijaalu صaxiixi waa raggii صaxiixa wax ka warin jiray weeyi walahu shaahidun bu ihi ibnu xajar haddana wuxuu leeyahy xadiisku xadiis kaloo markhaatiyaho can anasin cinda ibni maajahin kaa laftigiisa waa lagaga daba tegay markaa xadiiskaasi daciif buu u badayay cilooyin badan baa loo sheegay inuu daciif yahay buu u badayay waayo hadduu rijaaluhu rijaal saxiix noqdaa laftigeedana de ka dhalmaysa xadiisku inu saxiixya ya cadaaladii iyo iyo dabdigii labadaas sifo ayuunbaa la damaanad qaaday laakin waxa weeyaan inqidaac baa geli kara shaad bu noqon karaa mucallal buu noqon kara cillaa ka soo bixi karta baqiyadii shuruuddii iskale soo hadhay ee xadiiska saxiixa loo dhigayay ayaa wax ka maqnaan karaa waaya marka waxaa laga qaadanayaa de maalintan saddexaad inay aanay banaaneyn soo maha wa tacaamu yowmi athaalithi sumca mar hadduu marka xadiisku daciif yahay isagoo qofku dee sumcad iyo ismaqashiin uga jeedo mooyaane waxaa laga iska banaantay inuu qofkii markaa sii kordhiyo oo maalin labaad iyo mid kale ku daro laakiin gaar ahaan nin dee qaniya haddii o maal haysto oo ku celcelin karaya lakiin hadduu faqiriyo isleeyahay hebelkaa ku dayo maanta oo iskalifayo qad takunu sumca sumca way noqon karta waman samaca samaca allahu bihi bu nabig uri alayh slat slam waman ra'a ra'a allahu bihi yowma alqiyaama ninka dadka ismaqashiiye camalka ilan camalka ilahay dartii looga jeedaaye ninka ismaqashiiye marka xadiis kano ka baahan qadiyadu noo mawduucan kuma saabsan markaa xadiiska aha an sheegi kara dee camalkii khaaliska ahaa camalkii waajibka ahaa kii mustaxabka ahaa salaadii soomkii cibaadadii alabat lcilmi alabulcilmigii waxyaalihii o dhan qofka ha lagu maqlo maalinta qiyaamaha wuu fadeexadoobeyaayo ilaahay baa ceebihiisa iyo dunuubtiisa dadka maqashiiya yowma alqiyaama ninka istusana ilaahay baa tusiya camalkiisa xun dadka ikhlaaskuna nafta wuu ku adagay say selafku yidhahdeen maanaan arag bay shay ikhlaaska nagaga adag waayo naftu nasiib kuma laha naftu nasiib kuma laha macnaa dheef kuma laha ay jeedaan oo ah dee naftu way iska jeceshay in la ammaano naftu waxay dani ugu jirtaa in qofka la ammaano la buunbuuniyo waa sidaa waa sidaa lalaha taa naftu way ka faaiday agga marka la eego waay yar dayday xoogaa lakin de camalu ilaahay dartuu sameeyo iska qarsoon naftii waxba kamay faa'iideysan xagga buunbuunintii iyo magacii waa sababta markaa ikhlaaska qur-aanka loo adkeeyey liyabluwakum ayukum axsanu camala ay akhlasuhu wa aswaabhu yu fudayl bn ciyaad raximah faman kana yarju liqaa rabbi falyacmal camala صaalixا walaa yushrik bicibaadati rabbihi axada waxau rasul xajka o kale odhan jiray allahuma xajan laa riyaa fiihi walaa sumca ilaahw xaj baan ku weydiisanaya istus iyo ismaqashiini toona aanu ku jirin waayo xajka o kale iyo cumrada iyo waxyaabaa riyaagu inta badan soo geli karo ayay si gaaloobtay marka nebi maxamed ba ilahay ka magan gelaya kaase bal maxaad malaysaa inagana qala rasuul الlahi slى الlahu عalيه waslm طacaamu أwli ywmi xaqu wa waajibu وطacaamu ywm الثani sunة وطacaamu ywm الثالث sumcة waa ismaqashin lakin xadiiska daciif una وعan صafiya bint shayba qaalat waxay tihi awlama الnabiyu salى الlahu عalيه waslm nabigu wuxuu ka weliimeystay calىa bacdi nisaa dumarkiisa mar ka mid a bimudayni min shaciirin laba mudo shaciira heeda mudayn waa niصfu saac waa niصfu oo saaci muxuu ka koobnaa arbacatu amdaad mudkuna waa labadaa gacmoodoo la isku geeyey baa mud la odhanaya marka xadiiska waxaa laga qaadanaya in intaa yar xataa haddii la heli karo un um, markaa ay ku ansaxayso wixii la hele acaama inay ku ansaxayso walow laxmiba yu ku jirin iyo khubus kaleba yay ku jirin an anasin qal wuxu ui aqaama nabiyu sala allahu alayh wasalam waa deganaa bayna khaybar khaybar dhexdeeda iyo walmadiinati madiine dhexdeeda halaaa layaalin saddex habeen haddii layaal la idlaaqo maalmihiina way la socdaan yubna alayhi waxaa loo dhisaayey oo halkaa uu kula guri galay bisafiya safiya oo markaa dee binaaga dumarka xortaabaa lagu adeegsadayay safiy sawti addoonta ahayd aad ka jawaabaysa ay ah wuu xoreeyey inagii soo marnay muxuu ka dhigay meherkeediina xoreyntaas fadacawtu waan u yeedhay buuhi haddaan anas ahay ila waa khaadimkii nabiga calayh isalaatu wasalaame ilaa waliimatihi fadacawtu lmuslimiina muslimiintii baan ugu yeedhay ilaa waliimatihi waliimadii rasuulka calayh isalatu slaam famaa kaana fiiha mu ahaanin fiiha ay fi lwaliimati waliimada dhexdeeda mu ahaanin min khubzin wax khubisa walaa laxmin iyo hilibtoonna wamaa kaana fiiha mu ahaanin oo keliya un ilaa an amara wamaa kaana mu ahaanin fiiha ee fii amri arrinkeedu ilaa an amra inuu amray mooyaane bilanaaci in la kala bixiyo salli in la kala bixiyo hargaha oo fa busidat waa la kala bixiyey fa ulqiya calayha waxaa lagu soo tuuray lagu soo daadiyey atamru timir walaqidu iyo caano iyo wasamnu subag mutafaqu calayhi walafdu lilbukhaariyi laxmigaa hore inu soo maray awlim walow bishaatin soo ma marka in laxbi iyo khubus iyadda cuntada wanaagsan ay noqoto waa arrin wanaagsan laakiin haddii la waayo shaciir iyo cunto tamir iyo waxyaalahan kale ku ansaxaysa oo matala waa kaa rasulka alay slat slam oo la guri galay haddana weliba saxaabadii ay keenaan iyagu wax ka cuntada ay soo keeneen oo ay dee ku xogkaa keeneen annicu antac waa jamcu nicin niciguna markaa waa jildi berigaa daylan weelkan iyo waxaan iska yaraa inta badane haragga laftigiisa mar mid lagu seexdo iyo mid wax lagu cunayo inta dee la magdiyo la hagaajiyo ayuu saan markaa andacwa saamo in la kala bixiyo fabusida faulqiya calayha atamru walaqid wasamn mutafaq caleyh an anas qal wuxu uhi aqama nabiyu sal ly slm waa degana bayna khaybar walmadiinata oo markii uu khaybar furtaye halaata layaalin yubna caleyhi loogu markaa loo dhisayey safiya uu la guri galay safiya fadacawtu waanu yeedhay almuslimiina ilaa waliimatihi welimadii rasuulkaan ugu yeedhay muslimiintii o famaa kaana fiiha min khubzin walaa laxmin khubz iyo laxmiguna hariid baa labadood marka laisugu yay xadiista baynu ku arki doonaaye waa cuntooyinka ugu qaalisan bay ahayen marka loo eego waktigaasi wamaa kaana fiiha mu ahan an amra inuu amray mayo bilamtaaci saan la kala bixiyo saamaha la kala bixiyo shamcu nidcin fabusidad waa la fidiyey oo faulqi calayha waa lagu soo daadiyaa tamru walaqid aqidkuna muxuu ahaa caano caana fadhiba haddaad dontano caana boodhaho kale iyo kuwaas kale intaa la engejiyey wasamna iyo subag oo dee timirtaa iyo lagu cunay caanahay wa can rajulin min asxaabi nabiyi sal la sl qal wuxu uhi ida ijtamaca markay kugu kulmaan laba daaci fa ajib ajiib aqrabahumaa kooda kuu dhow baaban xagga albaabka fain sabaqa hadduu soo dheeray axaduhumaa midkood faajib iladii sabaq kii soo dheerayay ajib rawahu abu wa sanaduhu daciifun markaa dacf baa xadiiska ku jira lakin muxuu sheegaya macnihiisu waa saxo hadday laba qof laba weliimo matalan so waaji mahayn weliimada inla ajiibo laba qo laba qof baa ku kulmay oo hal mar wada yeedhay warqadii baa mar la wada dhiibay labadii warqadood ee dalabka matalan ka soo qaad markaa ma wada tegi karayo muxuu samaynayaa kuwada usoo albaab dhow kuwada u sokeeya amba hadday albaabada isku weyn ambaba dee meel masaafoba ha noqotay ka masaafo dhow buu ajiibaya hadduu midkood soo horeeyey walow kii albaabkiisu fogaabaha soo horeeye marka alxaqu liman sabq baa xadiis kale rasulku yihi alxaqu liman sabq faajib aladii sabq وعn أbي جuxayfة radي الlه عanه qal qala rasuul الlahi salى الlaه alay sl rasulku wuxu uhi laa aakulu cuni maayo mutaki'an anigoo jiqlaysan iminkan halkan aadaabtii buu ka gelaya sheekhu aadaab طacaam oo markaa welimadii iyo qeyrkeedba ah laa aakulu anu cuni maayo mutaki'an anigoo shiqilaysan marka itikaagu waa isagoo qofku markaas sidaa dhinaca u dhigay shiqilka amba midig amba midig sidaa waa lagu fasiray isagoo markaa xaggaa dhabarka u jiifana waa lagu fasiray marka maxaa loo diiday waa nuuc xagga caafimaad ahaan uma wanaagsano qofkii kolleyba marku qaabkaa uxunayo dinu gurigaan i wanaagsanayn xagga nuuc kibirina uu ku jiraa oo tawaadicii baa ka maqan markaa rasulka ala sala slam kaana mutawaadican anuu sida addoonkan wuxu cunayaa bu anu fadhiisanaya markaa dadka lagama soo cijiri rasuulka caleyh isalaatu wasalaam waxaa lagu yaqaanay boqorada beriga kursi dheer baa loo dhigaya dahab baa lagu xidhaya o saas waa laga garan jiray laa aakulu muttakian marka iyadoo saa la yahay in la cunaa waa xaaraan wa can cumara bin abi salama radi allahu qala wuxu qala nabiyu sala allahu alayh wasalam wuxuu yihi yaa gulaamu wiil yahow yari sami llaaha ay qul bism illaah ilaahay magacow oo magaciisa ku bilow cuntadaad cunayso wakul biyamiinik midigtaadana ku cun wa wakul mima yaliik waxa kusoo xigana cun muttafaqun caleyh xadiiskana waa xadiiska macruufkeenu garanayno abi salama ayaa dhalay cumar waxaa kaloo dhashay ayo umu salama ayaa hooyadii ahayd umu salamana ayaa guursaday rasuulka alayh isalatu slam markaa cumar bin abi slma kuntu gulaama fi xajri rasuuli lahi sal o fi xijri rasuuli lahi sala lah alay slm rasuulka ayaan dee gurigiisa ahayo rabiibkii rasuulku ahaa alayh الsalaatu wasalaam rasuulkaa hooyadii qabay wa kaanat yadii tatiishu fi saxfa bui gacantayduna cuntada kolba meel bay ka qaadanaysa inan yar bu ahaana ciyaala dabeetana rasulku wuxu ku uri alayh الslat slaam ya gulaam sam billah ay qul bismi اllah fi awali طacaamik wakul biyamiinik midigtaadana ku cun wakul mima yaliik inaga waxba laynoo sheega lakin haddana halkii baynu dee kasii wadnaaye wuxuu yihi saxaabigu markaa isagoo inankaa yara famaa zaala tilka icmati bacdu cuntada qaabka aynaan ah u cuno kadib kama suulin weligey saasaan markaa cunay markaa inoo soo markaa in bisinka loo qabto culimaduba waajibna way yihahdeen sunana way yidhahdeen culimo badan baa waa waajib oo dee haddaan bisinka loo qaban shaydaanku qofka uu la cunaya intaasoo xadiis baa sheegaya haddaan bisinka la qubo haddaad bisinka ilowdo adigoo dhexda maraya aada xasuusatana shaydaanka wuu kula cunaye laakiin ka soo daaci shaydaanka marna ha tanasuli ka soo daaciyo maxaad samaynaysaa siaad uga soo daacinaysa bismi illaahi fi awalihi waakhirih aw bismi illahi awalahu waakhirah uu rasulku yihi markaa wuu sooma tagay siduu xadiis ku jirto midigta in lagu cunaado waa waajib ilaa lidaruura in bidix lagu cuno mooyaane daruurada maxay noqonaysaa hadduu bid midigtiiba ulaayay ka hor bidixda ku cunaya wakul mima yaliigna waxaa kusoo xigaad cunaysa xagga kusoo xigaad ka cunaysa bal waayo ka waran haddii cuntada hilibu ku jiro oo maxalu shaahidkiiba <laughs> maxalu shaahidkiiba xagga kale u yaallo ya way kuu banaan tahay y intaas way kuu banaan tahay wacan ibni cabaas radi allahu canhuma ana nabiya sala la ala loo keenay biqascatin xeedhaa loo keenay min thariidin aلthariid aلطacaam almukawan min khubزin walaxmin ya waa cuntada ka kooban khubusta iyo iyo laxmiga cuntadii u saraysaya waa kii rasulku lah alay sla slam fadlu caaishata calى nisa ka fadli hariidi calى saa'ir طacaam faqala wuxu uhi kuluu cuna min jawaaribiha waar hareeraheeda ka cuna walaa taakuluu min wastihaa aw min wasadihaa bartankeeda ha ka cunina waayo faina albarakata waa tacliil faina albarakata barakadu tanzilu waxay kusoo degeysaa fii wasadihaa bartankeeda rawahu arbacatu wa hada lafdu nasaa-i wa sanadu saxiix marka barakaduna waa in cuntada ilaahay qofkii u barakeeyo waxna ay u tarto ay sii korodhana halkaa sare markaa cuntada laga cuni maaye koonayaasha iyo hareeraha ayaa laga cunaya xadiiskaas ku cadiy kuluu min jawaanibiha wlaa taklu min wasdiha faina albarakata tanzilu fi wasطiha aadaabu طacaam wey وcan abi hurayra radi allahu canhu qaala wuxu uhi maa caaba ma ceebaynin rasuulu lahi salى اlahu ala sl rsulka ale طacaama cunto qadun weligii kaana wuxuu aha ida ishtaha hadduu jeclaysto shay-an akalahu u cunay wain karaya hadduu dhibsadana ka tegi mutafaq caleyh waana nabiga alayh isalaatu wasalaam haddii cunto loo keeno qofku rasuulku bashar buu ahaayo waa kii masecagaley loo keenay lasoo dubay yihi markaa xaaraan maaha dee cunto waxaa laga yaaba inaad jeclaysan amba qaabka loo kariyey amba cuntada laftigeeda war waxaanaad noo keentee nagala taga haddaad tidhaahdo iyadoo maanta o dhan ay dumarkii kusoo daaleen amba qofku kasoo shaqeeyey de waa karaamo dar hadday ku noqotana cun haddii kalena iskaga tag waayo mid baa jecel isagoo hadduu doona ku cunay amba mid baa u baahanba lakin innaga way nagu badantay qadiyaddaasi waan milixdaa ku badan ka warra waaye waliba qadhaadh maanta milixdaa ku badan waan maanta biyaha ku badan waa nooc ceebeylaba lehin taa laftigeedu culimadu inuu dee min uga warramayo dadka uu sheegay ule iska ka ka ilaaliya de saaso kale mooyaane ma caaba rasuul lahi sal sl aman qad in kaana ida ishtahaa shayan akala in kariha waftaraku mutafaq caleyh wa can jaabir can rasuuli lahi sal l sl qala wuxu uhi laa taakulu bishimaal bidixda wahaba ha ku cunina fa ina shaydaana yaakulu bishimaal shaydaankaa bidixda ha ku cunina markaa in lagu cabeeye in lagu cuno toona ma banaana bidixda wa can abi qataalata radi allahu canhu ana nabiy sala lah ala sl qala wuxu uhi ida shariba axadukum midkiin markuu cabo falaa yatanafas filinaayo weelka yuu yuu ku neefsanin oo neeftiisa yuu ku celin mutafaq caleyh waliy abi daawuud can ibni cabaasi naxwuhu wazaada wuxuu siyaadiyey aw yanfuk fiihi yuu afuufin dad badan ba waxaynu aragnaa inay shaaha kulul afuufayaan amba xashiish ay taasi waa xaaraano waa arrin aan banaanayn in lagu neefsado qofkii hoowadan ka soo baxaysa waxa laga yaaba inay jeermiskale iyo xanuunayaxaa wadato oo cidi uga dambaystir sharaabkan ambaba isaga laftigiisu markuu dib u qaato dib uga xanuunsado wallahu aclam wax kamid la tawfiiq